alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla aali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii qaala almualifu raximah اllah wاljawaasimu hamaaniyata cashara waxaynu ku soo jirnay kitaabkii mutamimat اlajruumiya gaar ahaan waxaynu ku jirnay icraab lficli ficilka icraabtiisa markaa nawaasibtii waynu qaadanay jawaasimtii baynu caawa qaadan doonaa insha allah wuxuu yidhi musanifku wاljawaasimu jawaasimta waxyaalaha wax jasmiyaai hamaaniyata cashara sideed iyo toban weeyi wahiya sideed iyo tobankaasi nawcaani laba nooc weeyi jaasimun weeyi mid jasminaya lificlin ficil ficilkaasoo waaxidin keliya waa jaasim jasminaya hal ficil iyo wa jaasimun weeyi mid jasminaya lificlayni laba ficil falwalu ay falqismu lwalu aw fanawcu lwalu fanawcu nooca nooca alwalu ee hore sabcatun toddoba weeye nooca hal ficil jasminayahay waa todoba wahiya toddobadaasi lam xarafka lam a weeye wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala lam yelid allah waxba mu dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun umu ahaanin axadun ruuxna kufu-an mid u dhigma lahu ay lilaahi rabbi iyo walamaa ka labaadna lamaa weeyi wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala lamaa yaqdi aadamuhu ma u gudan maa ay ladii kii amarahu allah uu amray ma u gudan alam weyka saddexaad naxu qawlii tacaala alam nashrah miya anaan ballaadhin laka adiga sadraka laabtaada miya anaan kuu ballaadhin wa alamaa alamaa weyka afraad ka qawlihii ay ka qawli shaaciri waa naabiqe qawlkiisii weeyi uu yidhi calaa xiina caatabtu lmashiiba cala asiba faqultu alamaa asxu washaybu waasicu calaa xiina caatabtu lmashibaa calaa asibaa faqultu alamaa asxu washaybu waasicu calaa xiina ay bakaytu waan ooyey buu yidhi calaa xiina caatabtu markii aan canaantay almashiiba ciradii markii aan canaantay cala sibaa leexashana aan ku canaantay naftu ay u leexanayso waxa ay jeceshahay faqultu waxaan idhi buu yidhi alamaa asxu miyaanan miiraansanahayn walxaal ashaybu ciradu waasicun mid wax reebaya uu yahay waa yahay walaamu lmri weeyi walaamu lmri amarka laamtiisa weeyi waducaai iyo walaamu ducaai ducada laamteeda weeyi waa kii misaad kii shanaad soo ma wadalika tusaale naxwu qawlihi tacaala layunfiq ha bixiyo oo ha nafaqeeyo duu sacatin mid saca iyo waasicnimo u saaxiibihi iyo wa ka qawlihi tacaala liyaqdi ay yidhaahdeen liyaqdi wanaadow ya maliku liyaqdi calayna rabbuk ahlunaarkii baa qayliyaya liyaqdi ha xukumo oo ha go-aamiyo calaynaa dushanada rabbuka rabbiga walaalaa weeyi waa tii shanaad laadaasoo fi nahyi nahyi dhexdii ku sugnaatay wducaai ey walaamuducaai ducada laamteed wey ama walaalaa weeyi laadaasoo fi ducaai duca dhexdeed ku sugnaatay wadalika tusaalnha qawlihi tacaala laa taxzan ha walwalin oo ha murugoon waayo allaha macana waa markii nebigu kulaa sala allahu alayh wasalam abubakr asidiiq iyo wa ka qowlihi tacaala laa tu'aakhidnaa allow hanoo qaban waa tii lixaad weey walabu ka toddobaad waa alab idaa saqadat marka ay dhacdo alfaau fa'du marka ay ka dhacdo min almudaarici mudaarica marka ay ka dhacdo mudaarica oo bacdahu ay bacda alabi alabka dabadi ahaaday oo waqusida looga qasto bihi mudaarica aljazaau jaza looga qasto wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala qul waxaad tidhaahdaa nebi allow tacaalow kaalaya atlu an aqriye iyo wa qowlihi wa qowli shaaciri ninka shaacirkaa qowlkiisa wayaanu yidhi qifaa nabki min dikraa xabiibin wamanzilin bisiqin liwaa bayna adakhuuli faxawmali قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بصغض اللواء بين الدخول فحوم لي وامر قيس wuxuu yidhi qifa istaaga qifa labadiinina istaaga nabki aan oyne min dikraa xabiibin ay min tadakuri xabiibin mid la jecel yahay xasuustii aan la oyno wa manzilin iyo guri xasuustii aan la oyno gurigaasoo bisiqdi liwa meesha siqdi liwa la ydhaahdo caratuulkeeda ku yaalla ama bacaadkeeda ama bisiqdi liwa meesha waxa weeyaan leexata bacaadkeega iyo caratuulkeeda ku yaalla bayna dakhuuli dakhuul dhexdiisa xaalada uu ahaaday siqdiliwahaasi xawmali iyo xawmal siqdiliwuhu wuxuu u dhexeeyaa meesha dakhuul iyo xawmal la dhaahdo waa magacyadood adabkaynu ku arki doonaa kifa istaaga nabki aan oyno min dikraa xabiibin mid la jecelya xasuustii aan la oyno wa manzilin iyo guri xasuustii aynu la oyno liwa meesha bacaadkaa ku yaalla bisiqdi liwa manzilkaasoo bisiqdi liwa siqdi bacaadka ku yaala bayna dakhuuli fa xawmari xaalada uu ahaaday siqdi liwuhu meesha dakhuul iyo xawma la yidhaahdo dhexdooda waa meelunba inoo tirinayo amaakin jawaasimtu ba halkan sheekhu raxima allahu tacala uu ka guda galay marka aljawaazim waa jamcu jaazim sidaa xalay tilmaanay sidaynu kusoo hormarnay nawaasibtii waana lafdun jaazimun baa loo jeeda ama waa jamcu jaazimatin waxaana loo jeedaa kelimatun jaazime ayaa loo jeeda jasmaha xagga luqada dee alqadcu baa la dhahdaa kelimaadka sababta jawaasim loogu magacaabayna liannahaa taqdacu min alficli xarakatan aw xarfa ama xaraf bay leefaysaa ama xaraf bay goynaysaa waa labadaa mid wuxuuna yidhi jawaasimtu waa sideed iyo toban laakiin sida taxqiiqa ah ee dhabta ah annahaa hamsata cashara waa shan iyo toban jawaasimtu waa shan iyo toban marka la isku soo xooriyo warka shan iyo toban bay ku fadhiisanayaan oo say shan iyo toban ugu fadhiisanayaan biisqaadi alam wa alama wa talabi waxaad meesha ka saartaa alam meesha ka saar alam alamaana ka saar dalabna ka saar sideed iyo tobankii saddex ka jar shan iyo toban baa kuusoo odhay ma taxqiiqa jawaasimtu waa shan iyo tobanka waa shan iyo tobanka wey labada hore ee aynu tuurnay ee ah alam iyo alam ma waa fa lidukuulihimaa fii lam walama waxay ku guda jiraan oo ay soo gudagelayaan lam iyo lam iyo lama limaada alamtu waa lam oo lagu siyaadiyey hamsatu istifaam ayaa lagu siyaadiyey lama alamaaduna waa lam oo iyaduna lagu siyaadiyey waxa weeyaan hamsatu listifaam taqriiriya weliba lagu siyaadiyey dalabkana sida raajixa ah ee saxiixa ah waxa wax jasminayaa waa adaatu shardi meesha ka go-an ee dalabku wax ma jasminayo waynu arki doonaa markaa saasaa daaqada looga saaray markaa shan iyo toban bay soo fadhiisteen cadadkii wuxuuna yidhi labaa loo qaybinaya haddaba bilowga ugu horeeya jaazimun lificlin waaxidin iyo wa jaazimun lificlayn sideed iyo toban weegiibuu ku yidhi sideed iyo tobankii waan kuu khulaaseeyo waxaan ku yidhi waa shan iyo toban taxqiiqu waxaynu ka saarnay calam iyo calama iyo dalabka alam iyo alamma waxay gudagelayaan lam iyo lama oo mid kasta waxaa lagu siyaadiye hamsatulistifaam taqriiriye waa iyadii un saxiix walala dalabkiina meesha waynu ka saarnay oo qowlka saxiixaa dalab wax ma jasmiye e waxa wax jasmiyaa waa adaatu shardi meesha ka go-an ficlu shardigiina la raaciyey masle in badan bay soo noqnoqota caawaad arkaysaa laba haddaba qayb jawaasimtaa sideed iyo tobanka eh, shan jaazimu lificli waaxidin iyo jaazimu lificlayn jaazimu lificlin waaxidin halkii hor sheeku kolkuu toddoba uu kuleeyahay halkii hor u daba socdaa ma arkaysa ila iminka waynu soo taxqiijine halkii hor u daba socdaa waa toddoba waxaa ficil keliya jasmiya toddobadiiba kuu bilaabo mid lam baa la ydhaahdaa lam ayaa la ydhahdaa lamay maxaa tahay lamta waxaa la ydhahdaa xarfu nafyin wa jazmin wa qalbin baa la ydhahdaa oo waa maxay xarfu nafyin liannahaa tanfi alxadatha xadadkay meesha ka saaraysa waa qiyaamke adu waa masterka meesha ka saaraysa xadid kolkaynu usocona hadda waa shay kasta dee masterkiisa ayuu noqonaya wa jazmin liannaha tajzim lmudaaric mudaaricii bay jasminaysaayo dee hadduu saxiixulaakhir yahayna sukuun bay saari hadduu muctululaakhir yahayna xaraf bay goyni hadduu afcaalu khamsi yahayna nuunkii bay leefi wa qalbin oo liannahaa taqlibu zamanahu ila lmudiyi ficilkan mudaarica zamankiisii waxay u gediyaysaa soo mustaqbal ama xaal mu ahaan ya maxay u gediyeysaa maadi bay ba ka dhigaysaa lam yaqum ma kicin mayna gediyin markaa saasaa loogu magacaabay waan isla garanayna ila tahay intaa tusaalaha uu kuu siiyeyna waa lam yelid walam yuulad walam yakun ya yelid waa saxiixulaakhir adigaa sukuunka arkay laamtaa jasmisay yuulad waa saxiixulaakhir wataa laamtaa jasmisay eh, waxa jasmisay laamta oo maxaa yuuladna wowga loo sugay yalidna laamka loo gooyey qaacida sariya weysh waa faniga sariga insha allahu tacala ku arki doona yakuna waa saxiixulaakira wataa de sukuunka ad arkaysaan lama halkay martay waad aragteen sooma ficil keliyana weyan de waxa ay jasmisay lamaana waa la mid oo waa xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin waxyaalay ku kulmaan waxyaalana way ku kala tagaan camriidigii iyo ajrumigii ugu laabta halkaasaan ku qaadaa dhignay waladin xawili lamaana wuxuu kugu tusaaleeyey lamaa yaqdi amara yqdi waa ficlu mdaaric majzum blama wacalaamatu jasmihi xadfu xarfi cila wahiya lyaa wlkasratu qablahaa daalat calayha markaa yaqdi yaa jasmiyey lamadan ka horeysa ayaa jasmisay haye kii wuxuu ka dhigay saddexaad qowlka raajixa ana waxaynu hoos gelinay lam e alam buu ka dhigay alam nashrax buu kugu tusaaleeyey nashrax waa la jasmiyey maxaa jasmisay alam alamimay jasmin nashrax majzuma bialam ha iska odhan alam alhamzatu listifhaamdhe lm xarfu nafyin wajasmin waqalbin dhe nashrax ficlu mudaaric majzuuman bilamdhe sheekh ha ku khaldame majzuuman bila majzuuman bialam ha odhan waayo hamsadu waa lilistifhaam altaqriiri istifhaam taqriiriya maxaa la idhahdaa wa xamluka almukhaaطaba cala aliqraari waاlictiraafi biamrin qad istaqara cindahu hubuutuhu aw nafyu waa inaad qofka mukhaaطabkaa aad ku xambaartid inuu qirto arin yani qad istaqara cindahu hubuutuhu agtiisa ay sugnaatay inuu sugnaaday ama nafyigiisu u sugnaaday agtiisa inaad ku xambaartid inuu qirto taasaa la dhada alam nashrax miyaanaan ballaadhin waan ballaadhine alamaana yadna halkan un baa la hoos gelinaya waa kii afraad laakin sida saxiixa ah, maxaynu hoos gelinay maxaynu hoos gelinay lama baynu hoos gelinay soo maa marka maxaynu ka soo qaadnay halka afar baa loo kala tiriyay lakin maxaan ka soo qaadnay dee labaan ka soo qaadnay iyadana wuxuu ku tusaaleeyey baytushaacirkaasu ku tusaaleeyey alama asxu asxu lamaa alamaada ha odhanin asxu waa ficil mudaari majzuum bialama ha odhan alhamsatu lilistifhaam ataqriiri aye alhamsatu lilistifhaam weeyaan lamaaduna ya wa xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin lade asxu ficlu mudaaric majzuumu bialama ayna calaamat ljasmi wa xadfu xarfi lcila wamaa hu wahwa lwaaw waa wowda dee soo ma asxuu bay ahayd waa yahay baytu shaacirka haddii macnihiis aan kuugu celiyo wuxuu noqonayaa calaa xiina caatabtu lmashiba cala asiba faqultu alama asxu washayb waazicu caatabtu alcitaab waa allam waa canaanta almashib ashayb waa cirada asiba bikasri saad asab waa la idhahdaa waa maylka iyo leexashada naftu ay u leexato waxa ay rabto iyo ladaa'idkeeda iyo macaankeeda in iska raaraacdo asxu waa ficil mudaaric oo min asaxwi baa laga keenay alwaasicu waa almaani macnuhu shaacirku waxa uu sheegayaa inuu ooyey liajwi sabwatihi wa maylihi ilaa maxbuubi cidi uu jeclaa inuu u leexday kadibna naftiisii uu malaamo iyo canaan dib ugu noqday uu ku canaananayo inhimaaga iyo mamanida uu ku maman yahay yani leexashadaasi naftiisu ay u leexanayso wixii iyadu ay jeclayd kadibna wuxuu leey war miyaanan soo miiraansanaynba iyadoo cirada inaa iga soo baxday waayo ciradu waa shay waasic oo wax kuu diidaya de ya waxa weeyaan waxay ku tusinaysaa he halkii markii hore aad taagnan hadda inayna taagnayn soo ma saasay wuxuu leeyahay markaa calaa xiina xiina lafdiga aan qaacidadiis horeaynu u qaadanay xiina waxa ka dambeeya la eegaa waxa ka dambeeya hadduu mabni yahay isna waa la bineeya waxa ka dambeeya hadduu mucrab yahay isna waa la isna mucrab laga dhiga ya iminka ficil maadi baa ka dambeeya de sooma markaa mabni waynu ka dhigana calaa xiina baad odhanaysa marka bakaytu waan ooyey buu yihi ala xiina caatabtu markii aan canaantay almashiiba ciradii markii aan canaantay cala siba leexasho darteedna aan u canaantay naftu ay u leexanayso wixii ay rabtay faqultu waxaan yidhi bu yidhi alama asxu miyaanan miyirsananba walxaal ashaybu ciradu waasicun mid wax reebay uu yahay ayna maxalushaahidi aaway maxalushaahidka aynu uga socona baytushaacirka waa alamaada xayu camilat aljisma fi asxu asxu yaa ka gooyay ka leefay wowi de lamaadana reebtay waaya ka shanaad waa laamlamri waa laamta laamuamarka loo yaqaano laamuamarka wa alatii yuqsadu biha albu xusul ficli alabu xusuulilficli alaban jaazima waata laga qastiyayo in la dalbo ficil inuu dhaco doonitaan go-an weliba kaasaa la dhahdaa laamu ducaa waa laamul amri uun laakiin ducaaye waxaa loogu magacaabay waa ta'aduban farqiga udhexeeyana wuxuy waxaa yidhaahdaan amarka waxaa la dhahdaa waa an yakuna ana almra yakunu min alaclaa ila aladna amarku waxa uu ka yimaadaa cid sare u dhaadhaca oo hadda kolkaynu leenahay liyunfiq dee ilaahay baa ina faraya cidou farayaana waa addoommadiisii wey laamudu'ahana waxay idhaahdaan ana almra yakunu min aladnaa ila alaclaa wuxuu ka tegayaa xagga hoose kuwa hoose wuxuuna u tegayaa ka sare liyaqdi calayna cidda liwaayo dee waa ahlunaarki waa ahlunaarki marka ilaah lama amri de waa ducay noqonaysa way baryayaan waayahay ka lixaad waa laada naahiyada laada naahiyadana waxaa la idhahdaa alati yuqsadu biha alabu tarki ficli alaban jaazima waata looga qasto ficilka tegista in la dalbo doonitaan go-an weliba ducaayaduna waa naahiyadii un laakin ducaayo waxa loogu magacaabay waa ta'aduba farqiga udhexeeyana waxa uu yahay ana anahya yakunu min alaclىa ila aladna oo laa taxzan ina allaha macana rasuulku marka uu leeyahay abubakr buu leeyahay rasuulka ka sarreeyey abubakr sooma rasuulka ayaa ka sarreeyey marka abubakrna waa ka hooseeyey soo ma waayahay marka aynu leenahay ducana cilada nahyadii ay ducaayo noqonaysaana an yakuna nahyu min aladna ila alaclى laa tuaakhidna rabbiyo waa noo qaba maan leenahay ya tuaakhidna sooma taana ducaa'iya ayaa la odhanaya tuaakhidnaana da waynu garananahay o faacilkii waa naadade sooma ya maasha alla waa la fahmay laa tuaakhidna aacilki waa anta naadana oo sabti loo jir ficilka akhirkiisu marka uu reebmo naadu waxay noqotaa faacil ficilka akhirkiisa marka la reebo marka la kor dhiga mooyaane soota soota noqonaysa markaa soota noqonaysa faacil manasin ficilka markaynu reebna akhirkiisa naad maxay noqon jirtay faacil bay noqon jirtay de markaynu kor dhigna ficilka akhirkiisana maxay noqon jirtay mafcuul bay noqon jirtay de maxaa u nawaad aad u fahanteen oo idin dhaadhahay soma yaa culimo waa ina saa tiradaan qaacidada caynkaa ah markii lagu sheegayo waxay ahayd khaasatun bilmaadi ficilka maadi bay gaar ku tahay ficilka maadi haddii akhirkiisii la reebo naana ay la xidhiidsato waa faacil haddii akhirkiisii la kordhigo naana ay la xidhiidsato waa mafcuul ama na haddii ay la xidhiidsato ficil amaliyo ficil mudaaric falaa takunu ilaa mafcuula weligeed iyadu waa mafcuulunba faacil iska ilaali hasku odhan ya markaa ku khaldamina iska ilaaliya ka toddobaad waa dalabka dalabka weeyaan dalabkii wey markaa dalabka ayaa wax jasminaya calaa qawlin daciifin ilaa saddex qowl bay culimadu ku leeyihin ilaa saddex qowl bay ku leeyihin saddexda qowl qowl wuxuu odhanayaa dalabkan laftiisaa wax jasminaya dalabkee qul waxaad tidhaahdaa nebi allow tacaalow kaalaya dhe tacaalow waa maxay waa dalab maynayn tacaalowdan lafteeda aslu jasmisay waa qowl wahwa qawlun daciif qawlka labaadna waxay leeyihiin maahe tacaalowdani naaibatun manaaba manaab aljaazimi jaazimkii booskiisay taalaaba oo iyadaa booskii jaazimka taalaba oo naa'ibe iyo wakiila waa qowlka labaad qowlka saddexaad labada midna jaazim maahee waxa go-an antii wax jasminaysay iyo ficlu shardigii hada huwa alqowl saxiix in badanna waynu kusoo noqnodaa meel adabka waynu ku aragna soo ma waana isku dhegtaan waayahay wuxuuna ku tusaaleeyey qul tacaalow atlu iyo iyo iyo kifa nabki min dikra xabiibin wa manzilin ayuu ku tusaaleyey haddaba eeg haddaynu ku soconaba qowlka sheekha oo ah inuu dalabku wax jasminayo afar shardi baa afar shardi marka laga helo weeyaan ko idaa saqadat ilfa fadu waa inay dhacdo laba min almudaaric mudaaric waa inay ka dhacdo saddex bacdahu mudaaric waa inuu dalabka ka dambeeyo afar waa qusida bihi aljaza mudaaricana waa in jase looga qasto afartaa shardi waa in la helo saxiix walala markaasay wax jasminaysa waana qowl daciifa qowlka saxiixana waa ka aynu tilmaanay oo ah inaynu nidhaahno isagu wax ma jasminaye waxa wax jasminaya waa ayo waa adaatu shardi meesha ka go-an weeyaan adaatu shardi meesha ka go-an ayaa jasminaya sida saxiixi waa sida ana aljasma biadaati shardi maxduufati maca ficli shardi daalin calayhim aalab lmadkuuru waxaana tusina dalla alayhi dalla dhe waa ficil dalla calayhim aalab lmadkuuru alabkaa madkuurkaana tusinaya jaasimku sida saxiixa waa adaatu shardi meesha ka go-an isagii iyo ficlu shardigii baana go-an dalabkan meesha ku sheegan baana tusiyey haddaba mid waa inaad ogaataan waxaad ogaanaysaan ficilka maxduufka ah ee go-an ee la socda adaatu shardiga wax jasminaya waxaa loo shardiyaa in an yakuuna muwaafiqan lialabi fii lafdihi wa macnaha dalabkan meesha yaalla ficlu dalabka meesha yaalla waa inuu ka waafaqo xagga lafdiga iyo xagga macnaha fi lmacna faqad ama macnaha oo keliya unbuu ka waafaqaya maxaan idin idhi dalab wax ma jasmiye e qowlka saxiixa ah waxaa wax jasminayaa adaatu shardi go-an weeyi ficlu shardigiina wuu la maqan yahay oo waa go-an yahay haddaba ficlu shardigaa maqan ee adaatu shardiga la maqan ee la go-ani waxaa loo shardiyaa in uu dalabka meesha yaalla ka waafaqo xagga lafdiga oo xuruufta ah iyo mayna basidayn wuxuu ku tusaaleeyey isaga oo ka waafaqay xaggii macnaha una xuruuftii aan ka waafaqin qul tacaalow atlu ra'yiga sheekha haddii aan ku soconno waa daciife tacaalow waa ficil maxaa la odhanayaa waa maxay waa ficil amr mabniyun calaa xadfi annuun wowda joogtaana waa faacilkii atlu ficilun mudaaricun majzuumun bialabi dalabkan meesha yaalo tacaalo waa jismiseba ile tacaalo waa dalabe tacaalow lafteedaaba jismiseba wcalaamatu jasmi xadfu xarf cila wahiy waaw wadamatu qablaha daalat calayha qowlka saxda ah haddii aynu ku soconana maxaynu odhanana qul waxaad tidhaahdaa nebi allow tacaalow kaalaya tacaalow kaalaya fain ta'tuu haddii aad timaadaan eeg maxaan soo qadaray in shardiya iyo ficlo shardigi fain ta'tuu haddii aad timaadaan dee atlu calaykum waan idinku dul aqri markaa maxaa go-an adaatu shardigii iyo ficlu shardigii haddaba eeg ficlu shardigan inta ka dambeeya ee ta'tuu mala xuruuf baa tacaalow mala xuruufa maya la xuruuf maade laakin waa la macno tacaalowna waa kaalaya ta'tuuna waa kaalaya haddii aad timaada iyadoo kaalay sooma macno ahaan bay ka midaysan oo maxaynu u qadari weyney tatacaalow maxaynu u qadari weyney fain tatacaalow atlu maxaynu u oran weyney waxaynu u odhan weyney tacaala waa ficil jaamida maadina mala mudaaricna malaba taasay daa'imsanta masl fanada sida aawadeed baynu u keeni weyne tatacaalowda oynu isla faanayna da isagii oo labadiiba iska waafaqeen oo ficilka meesha ka go-anay dalabka uu ka waafaqay fi lafdi walmacnana baytu shaacirka u daliila kifa istaaga laba yahow imruqays weeyaan nin khatar ayuu ahaa imrulqaysi waa shidada inankeegi ya nin aan adag bu ama imrulqaysi waa ninkii qalbiga qalalnaa weeyaan ya qalafsanaa afar afar inan buu dhalay aabihii afar saddexdii kale gabayaabay noqdeeno way gabiyeen shan iyo toban jir markii uu gaadhay gabayba laga waayey kadibna wuxu yidhi kan noolaan dhaline kaxeeya oo oh, waxa weeyaan buurtaa dheer ka soo shalwiya hadduu gebi waayo kadibna mar alla markii buurtiila dul joojiyey shalwiin gaadhan labadi nina xooga waaweynaa ayuu ku yidhi kifa labadoodiibu la hadlaba uga bilaabayba kifa nabki min dikraa xabiibin wamanzilin bisiqin li waa bayna dakhuuli faxawmali xagga fasaxada marka la eego lagagama horreyo ninka imruqays abyaadda waa marka u fiirsada nabki baa meesha taalla nabki haddaynu ku soconno qowlka shaaxa kifaadana jismisayba haddaynu qowlka saxiixa amarnana in iyo waxaynu soo qadaraynaa adaatu shardigii maxaynu odhanana qifa istaaga fa fain taqifa haddii aad istaagtaan fain taqifa taqifaada aynu soo qadarnay dalabka meesha yaalla ee kifaaya fi lafdi walmacna mayna ka waafaqsanayn markaa ku dheg haddi kadib meel kasta kaaga hor timaado waa inad ku dhegtid oo tidhaahdid sheekhow halkan mi dalabkani muu jasmine in meesha ka go-an iyo ficlu shardigiibaa go-an ficlu shardigaa la go-anna waxaa loo shardiyaa dalabka meesha yaalla inuu ka waafaqo fi lafdi walmacna waxaad usoo deliishanaysaa baytushaacirka u xasuusnow maaha fi lmacna inuu ka waafaqo aayadda qur-aankaa ku dheg mayna basiidayn ka soco wathani ka labaad wahuwa thanigu maa shay weeyi maaga oo yajismu jasmin ay huwa maagu ficlayni laba ficil jasmine axada cashara koob iyo toban weeye ah, wahuwa maa yajzimu ficlayn jumla muctarada la dhahda mubtadiye khabarkiiba udhaxaysa wathani ka labaad axada cashara koob iyo toban weeyi wa huwa thanigu ma ay ayiladika weeyi yejzimu jasmin ay huwa maagu ficlayna laba ficil jasmin wahwa axada casharuhu ama wahwa maagaasi dhe in in weeyi naxwu in yasha allah haddii uu doono yudhibkum waa idin tegsin ooba idin tirtiri intii weeyaan intii maxay shaqaysay waxay jasmisay yasha iyo yudhib labadaasay jasmisay yasha waa ficlu shardigii yudhibna waa jawaab shardigii maan idin idhaba waa basiid wamaa maa weeyi naxwu wamaa tafcalu waxa aad min khayrin khayr xaalada uu yahay marka min khayrin taasi waxaynu ka xaalaynaynaa yani waxa weeyaan min khayrintaa waan xaalaynayna tafcalu mafcuulkeegaynu ka xaalayn wamaa tafcalu waxa aad samaysaan min khayrin khayr xaalada uu yahay waxaasi yaclam waa og yahay hu maagaa allahu alla waa og maanta waa shardiya waa jaazimo wey laba ficil bay jasminaysaa tafcalu waa ficlu shardigiiy waxay ka goysay nuuntii yaclamna waa jawaabu shardigiiy waa saxiixulaakhira sukuun bay saartay jawaabu shardigiy ficlu shardiga maynaan hayn ka soo ka saddexaad wa man man weeyi man yacmal kii kastee shaqeeya suucan xuma shaqeeya yujza waa la abaalin ay huwa manka bihi suugaasa lagu abaalin xumaanta u shaqeeyey un baa lagu abaalin waxa uu la yimid kasbaday ayaa abaal u ah. man waa ismu shardi way jasmisay yacmal waa ficlu shardi yujzana waa jawaabu shardi ta hore calaamatu jasmuhu waa idin muuqdaa wa sukuunka saaran yujza oo jawaabu shardigana aawe calaamatu jasmuhu waa xadfu xadfi alif aliftii baa la goyay walfatxatu qablahaa daalatun calayha wa mahma mahma weeyi ka qawliga ka qawli shaaciri agaraki mini ana xubaaki qatilii waanaki mahma taamuri lqalba yafcalii waa isagii une mucalaqaadka inoogu iman doonaan insha allah aqarraki gabar yahay ma waxa ku dagay minii aniga xaggayga ma waxa kuu kadiyey oo ku dagay ana xubaki jacaylkaagu jacaylka aan ku jecelahay qaatilii inuu yahay mid idilaya wa anaki weliba adigu mahmaa ta'murii wax kasta oo aad fartid alqalba qalbiga yafcal inuu yahay mid samaynaya wax kastaoda fartidna inaan la iman ma taasaad moodaysaa bu leeya ya iska ka ilaali yidhi hawshu sidaa maahe maxaalishaahidkan u socno maad garanaysin aqaraki ma waxa ku tagay minii aniga aqara kaafka waa la kasrinaya waa khitaamu lilmu'anasi waana istifhaam inkaariya alqatlu waa alimata ta'muri gabadh buu kula hadlaya aqaraki ma waxa ku dagay minii aniga xaggayga ana xubaki jacaylka aan ku jeclahay qaatili inuu yahay midka idilaya wa anaki weliba adigu mahmaa ta'muri wax kasta oo aad fartid alqalba qalbiga yafcali qalbigu inuu samaynayo maxalu shaahidkeenu waa mahma mahmaa waxa ay jasmisay ta'muri gabadh baa lagula hadlayaaye maxay ka leeftay nuuntii bay ka leeftay soo ma jawaabu shardigii waa yafcal maxaa loo kasriyey waxurika bilkasri lijli kaafiyati shicri ayaa loo kasriyey ee waa saxiixulaakhira waa yafcal buu noqonaya mayna basidayn maxalushaahidka beydkaanu ka leenahayna waa maxay waa mahma xayu jazamat ficlayn laba ficil bayna jasmisay wa idmaa idmaa weeyi waa kii imisaad kii shanaad naxwu idmaa taqum haddii aad kacdid aqum ana waan ka haddii aad kacdid anna waan kacaya idmaa waa xarfu shardin baa la odhanaya waana jaazim taqum waa ficlu shardi calaamatu jismaduna waa sukuunka aad arkaysaan aqumna waa ficilkii jawaabu shardiga ahaa faacilkiisna waa waajib istitaar wa ana waana mudaaricde ana wey <clears throat> wa ayun ayun wey naxu ayamaa tadcuuka alla ka adugu yeedhaanba falahu allah waxaa u sugnaaday alasmaau magacyo ayaa u sugnaaday magacyadaasoo alxusnaa wanaag badan maxalu shaahidkeenu waa maxay ayama aya ayan waa waana jaazim waana mafcuul soo taqadumay maada zaa'ide wey laakiin qur marka la joogo sili iyo tawkiid baa la odhanaya tadcuu waa ficlu shardig iyo calaamatu jazmaduna nuuntiibaa go-an wowdu waa faacilkii fadu raabidatun jawaabu shardi weeyi waayo wuu inoo keeni doonaa waa meelaha ay waajib tahay fada in lala xidhiiriyo lahu waa khabarkiio soo taqadumay alasmauna waa mubtadihi oo ah, mu'ahar ah alxusnaana waa sifo jumlada ismiyada ah fi maxali jasmin jawaabi shardi taalla waa basiid bay wmataa mataa wey ka qawli ka qawli shaacir waa baxruwaafire ana bnu jala waalaacuu hanaaya mataa adaci lcimaamata taarifuni ha waa baxruwaafir ana bnu jala waalaacuu hanaaya mataa adaci lcimaamata taarifuni wuxuu yidhi ana anigu ibnu jala ina jala ayaan ahay bu yidhi waalaacu hanaaya meelaha jiirtaa mid korasho badan baan ahay bu yidhi mataa adaci marka aan dhigo buu yidhi alcimaamata cimaamada marka aan dhigo aya tacrifuni igaran doontaan bu yidhi inaan fulan binu fulan ahay inaan ina jala ahay hadda madaxaygaa qarsoona igaran doontaa bu yidhi xajaaj baa tiriyana way dhahdaa ana anigu bu yidhi ibnu jala jalaagan asalkiisu waa ficil maadi kadibna waxaa laga dhigay waa maasumiya oo sida yaziid iyo yashkur iyo qum oo kale magac looga dhigi karo ayaa magac looga dhigay hadda imika calam wey jala iska ilaaliya hadda waa calam imika culimada qaarkoodna waxay dhaheen mayane waa baaqin calaa ficliyatihi ficilnimadiisiibuu baaqi ku yahay isaga iyo faacilkiisii oo istitaarana fii maxalli jar bay u yihiin sifo mawsuuf meesha ka go'an an ana anigu ibnu rajulin bay noqonaysaa marka saasay noqonaysaa markaa aduu naftiisa unbuu ku ammaanaya oo ku sifaynaya shijaac iyo geesinimo iyo dhiigreesho uu ku dhiirado waxyaalaha xunxun iyo ruuxnaba inaynu ka haybaysano waxa weeyaan aanu ka baqan wuxuu yidhi ana anigu ibnu jala baan ahay watalaacu thanaaya baan ahay ibnu baan ku cadfanaa talaaca kolkaynu godne mataa adaci maxalu shaahidkaan ka qaadana laakiin mataa adaci marka andhiga buu yidhi anigu alcimaamata imaamada ayaa tacrifuuni igaran doontaan maxalu shaahidkeena waa maxay mataa waa ismu sharin waana jaazimo laba ficil bay jasminaysaa darafnimaana iyada lagu nasbinaya lawaa daraf zamaan waynu qaybin doonaa insha allah adaci waa ficlu shardigii ya adaci waa maxay waa ficlu shardigii waana ficil mudaaric waana saxiixu laakhir waxurika bilkasrati takhalusan min iltiqaai saakinayn ah, iltiqaa saakiniin baa kulmay haddaynu adac reebno alcimaama dawaan garana iltiqaa saakiniin baa jira soo ma iltiqaa saakiniinkana sarif aynu ku arki doonaa inkastoo meelo badan aynu kusoo baraarujinay oo loo maro saddex qaab inay yihiin laba xarfu saxiix inay yihiin laba xarfu muctal inay yihiin muctal iyo saxiix kaafiyahuna wuxuu odhanayaa in saakin aan iltaqa yagsirmaa sabaq wa in yakun liinan faxadfuhu istaxaq hadday laba saakin kulmaan in saakin aan iltaqa yagsirmaa sabaq ka hore iska kasri waa iminka o kala deso waan iska kasrina tacrifunani tacrifuuna waa jawaabu shardigii waa jawaabu shardigii haddaba nuunkan jooga nuunulwiqaaya la dhahda ya-duna waa mafcuule ki afcaalu khamsaa meesha ka go-an de ki afcaalu khamsaa meesha ka go-an ayna maxalu shaahidi maxalushaahidku me waa qawluhu mataa qawlka wili shaacirku mataa wey xayu jazamat ficlayn oo ad iyo tacriifuna wa ayaana ayaana weeyi ka qawliya ka qawli shaaciri shaacirka qawlkiisii weeyi fa ayaana maa tacdil bihi riixu tanzili waa baxru awiile idin najat اlcajfa ukanat biqaafratin faayaana maa tacdil bihi riixu tanzili idaa kaanat markay ahaato annacjatu laxdi alcajfaa u weyda ahayd kaanad ay ahaato biqafratin meel bahgooyo ah fa ayaana maa tacdil meel alla meesha maxalushaahidkeenu annaja waa alwaaxidau min adani jamca nicaaj ama nacajat baa lagu jamciya alcajfa waa alhazila alqafra waa alqacatu alqidcatu min alardi laa nabata fiiha walaa ma saasaa la tacdil bimacnaa tamil macna ahaan waa sida alfaada maxalushaahidkeenu uga soconnaa in badan ilaa jurumigii la camlidig wayna hor taagnayde waa fa ayaana maa tacdil bihi riixu tanzili shadriga dambe wey ee uu noo soo qaatay waxa weeyaan musanifku ilaa shadriga hore waa ka tegay fadaasi waa waaqicatu fi jawaabi ida ila idadaas waxay qaadanaysaa waxa weeyaan jawaab bay qaadanaysaa ilan ila gabay bay ku jirtaa iminka idaa fi shicri khaasa weeyaan ayaana waa ismu shardi laba ficil bayna jasminaysaa darafnima iyada lagu nisbiyey zamane maada waa zaaide wey waa zaaide iska dha iminka tacdil waa ficlu shardigii jaar iyo majruurku tacdil buu ku tacaluqaya riixdu waa faacilkii tanzil waa jawaabu shardigii calaamatu jismaduna waa sukuunka waxaana loo kasriye tanzili loo yidhi waa liajli qaafiya faacilkiina waa jaa-isstitaar wahiya ayna maxalu shaahidi maxalu shaahidkiime waa qowlka uu yidhi ayaana xayu jazamat ficlayn labada ficilna waa kuwe waa tacdiil iyo tanziil mayna basiidayn wa ayna ayna wey naxu aynamaa takunu makaan alla makaanka aad ahaataan yudrik waa haleelikum idinka almowtu geeridu makaan alla makaanka aad ku sugan tihiin geeridu waa ay idinku iman aynamaa waa ismu shardi waana jaazimo laba ficil bay jasmisay maxalkeedana waxaa lagu nisbiya darafnimo waana daraf makaaniye maada waxaa la odhanaya ila hadda waa aayad qur'aan inu maranahay waasiliya tawkiid takuunu waa ficil mudaaric oo waa ficlu shardigii xadfunun weeyi wawduna faacil bay odhanana ismi maxaynu uga dhigi weyna de waa taamaa la idhahdaa xagga hore inu kusoo bastinay inta yudrik waa jawaabu shardigii kuntu waa mafcuulkii soo taqadumay almowtu waa faacilkii maxalushaahidkeenu aayadda uga soconnaa waa halkee ya waa aynama maxayna jasmisay laba ficil takunu iyo yudri wa ana ana wey ka qawlihi ay ka qawli shaaciri waa baxru dawiil bayna daba socde labid binu rabiica le faasbaxta anata tihata astajir biha tajid xaطaban jazlan wanaaran tajaja faasbaxta waxaad ahaan bu yihi anaa taatiha makaan alla makaanka aad ugu timaadid tastajir aad magan geshid bihaa iyada tajid waxaad heli bu yidhi xaaban xaabadaasoo jaslan waaweyn iyo wanaaran dab ayaad heli buu yidhi tajaja labadaasoo holcaya ficil baynu ka dhignay tajaja waa ficil aliisniinkaasa faacila waay maxalushaahidka ugu noqda anna faasbaxta fad waa caadifa asbaxta waynu garanana waa ismigeedii baa la socda waa taada anna ismu shardi jaazimo wey laba ficil buuna jasminaya iyadana maxalka fi maxali nas bay taallaayo ayaa lagu nasbiyey haye i maal al darfiya makaaniy wey tati waa ficlu shardigii calaamada jismaduna yadii baa meesha ka go-an waxaana u daliila kasradaasi faacilkiina waa wujub istitaar waa anta haadu waa mafcuulkii tastajir badlijtimaal baa la dhahdaa waxaa laga bedelayaa taatida laga bedelaya jaariya majruurka bihaaya tastajir ku tacaluji tajid waa jawaabu shardigi calaamadana waa sukuunka faacilkiina waa mustatir waa waajib istitaar waa anta xadaban waa mafcuulkii jazlan waa sifo naarana waxay ku cadfan tahay xadaban taajaja waa ficil maadi taniyadina waa faacil jumladaasa fi maxali nasba taala mafcuulkii labaad ee tajid jumlada wajumlatu shardi waljawaab fi maxali nasbana waa khabarkii asbaxay sii noqonaysa eyna maxalu shaahidi waa qowluhu anna xaytu jazamat ficlayn labada ficilme waa taati iyo tajid tastajriyana kaaga khaldan waa badelo ijtimaale mayla socotaan waka waxayumaa xayumaa wey ka qawli ay ka qawli shaaciri shaacirka qowlkiisa waa baxru khafiife xayumaa tastaqim yuqaadir laka la najaaxan fii kaabiri lzmaani xayumaa tastaqim makaan alla makaanka aad toosnaato yuqadir waa qadari laka adiga allahu alla waa kuu qadari najaaxan guul buu kuu qadari fii kaabiri lzmaani zamanada mustaqbalkaa ee soo socda oo dhan ilaahay guul buu kuu qadari haddii lagaa helo istiqaamo iyo toosnaansho in badan baynu laqlaqmayna maxalushaahidkun baynu ka qaadanana xayuuma waa ismu shardi laba ficil buu jasmiyey ficlu shardi iyo jawaab shardi loo yaqaano fii maxali nasbuna yaala calaa darfiyati makaaniyana lagu nasbiyey tastaqim waa ficlu shardigii faacilkiisina waa waajib listitara waa anta yuqadir waa jawaabu shardigii calaamada jismaduna waa sukuunka laka jaariya majhuulka yuqadir iskaga tacaluji allahu faacilkii weeyi najaaxanna waa mafcuulkii weeyi fii qaabililasbaanina yuqadir iskaga tacaluji alasmaanna waa mudaaf ileyhi ayna maxalu shaahidi qowluhu xayumaa xayu jazamat ficlayn laba ficil bayna jasmisay wuxuu yidhi wa haadihi tan tan aladaatu adaadka alixdaa cashrata ee koob iyo tobanka kulluhaa ay kululadaati adaadka dhammaantood asmaaun asmaa weeye ilaa in in mooyaane iyo wa idma idmaa mooyaane fa inahumaa in iyo idmaa xarfaani laba xaraf weeye wa yusamaa waa la magacaabaa alficlu ficilka ficilka alwalu ee hore shardan shardi ayaa lagu magacaabaa wa yusamaa waa la magacaabaa alficlu ficilka ficilka athani ee labaad jawaaban iyo wajazaan baa lagu magacaaba tusaalayaashooda waan kaga takhalusnaylata waa yahay labada ficil ee ay qaadanayaan adaadkani ima an yakuna mudaaricayni wa ima an yakuna maadiyayni wa ima an yakuna maadiyan fa mudaarican wa ima an yakuna mudaarican fa maadiya afartaa mid wey inay labaduba laba mudaaric yihiin wain tacuuduu nacuda labadiiba waa mudaaric ficlu shardigina waa mudaaric jawaab shardigina waa mudaaric aw maadiyayn in axsantum axsantum lianfusikum labadiiba waa maadi aw maadiyan fa mudaarica man kana yuriidu xarha alaakhirati nazid lahu fi xari kaana waa ficlu shardigi waa maadi ayna jawaabu shardi nazid waa ficl mudaaricna aw mudaarican fa maadiya xadiidkii rasuulka kaasi waa yaryahe man yaqum laylat alqadri iimaana waxtisaaban ufira lahu ma taqadama min dhanbi iyo man yurid illaahu bihi khayra istacmalah waa xadiid saxiixa weeye imaamu axmed baa lafdiga caynkaasa kusoo saaray fii musnadihi min xadiidi anas waxaa kaloo lamid a ah xadiidka sacd ibn abi waqaas isaga oo marfuuca man yurid hawaana qurayshin ahaanahu llah waana xadiid saxiixa imaamu axmed baana soo saaray saxiixuljaamicna waa ku sugan yahay ka horaa ah mudaaric ka dambana waa maadi marka afar bay noqdeen soo ma afar bay noqdeen inay mudaaricay noqdaan inay maadiyay noqdaan iyo inay mutakhaalifay noqdaan mutakhaalifinku waa maxay ka horaa maadiya ka dambe waa mudaaric ka horaa mudaarica ka dambe waa maadi dib u noqo haddaba haddii shardigu haddii uu noqdo waxa weeyaan ficlu shardigu waxaan u jeedaa ama ficlu shardi ha noqdo ama jawaabu shardi ha noqdo e haddii uu yahay mucrab eeg haddii uu yahay mucrab jasmahaasi lafdiguu ka muuqanaya oo laga jasmin haddii uu yahay mebnina ama uu jumlo noqdana jasmahaasi waa maxalka masl fahni muxuu noqonayaa maxalka ayuu noqonaya dee marka ay mucrabka yihin waa markay laba mudaaric yihiin labadiiba dee laba mudaaric weyaan way muuqdaan labadiiba maaa m m jasmihii me dee lafdiguu ka muuqdaaba soo labadoodiba waa maadi labadiiba mina mebni ahayn waa maxalka waa maxalka haye mid baa maadiya mid baa mudaarica dee qaabka qaacidadsa uma qaacidaduma saa ugu soconaysa waa basiid bay la tahay mid kala qaata adaadkii hal jasminaya iyo adaadkan labada ficil jasminiya adaadu shardiga ayaa kulmay fa in lam tafcalu maxaa la samaynaya lamtu lafdigay ka jasmisaynu odhanana intaasi adaatu shardigna maxalkay ka jasmisaynu odhanana labadii wan camal sina soo ma aragti lamtu lafdigay ka jasmisay mantuna intuna maxalkay ka jasmisay qaabkaasaad marisi haddaba waa koob iyo toban bayna yidhi koob iyo tobankaasi min xayu lkhilaafu fi ismiyatiha wa xarfiyatiha afar baynu uqaybinana maxay yihiin ma huwa xarfun bitifaaq ma huwa xarfun cala alasax ma huwa ismun bitifaaq ma huwa ismun cala alasax waa min xayu lkhilaafu fi ismiyatiha wa xarfiyatiha saasaynu uqaybinana ma huwa xarfun bitifaaq waa in waana umlbaab ina fi luqa alcarabiya waa afar afar weeyaan وin عlى أربعة أقساm وhadihi تkhتص بالأحكام شharطية وhy اlatي تؤصل kذaka تkفيف اlatي تثqل وزيda فيma in yquم أحمد ونفy qad أtىa وrbi أحمd intaasaynu kusoo jamcin jirna ila kutubtii hore soo ma ma huwa xرف عlى الأصح waa idma ma huwa sm عlى الأصح aan ku horayno waa mhma ma huwa sm bاtiفاaqna waa inta kale soo hadho dhan ya qaybta xageynu ka qaybinay min xayu khilaafu fi ismiyatiha wa xarfiyatiha waa afar ma huwa xarfun bitifaq waa in ma huwa xarfun cala asax waa idma ma huwa ismun cala asax baan ku wareejinay sababta oo ah de inta kale ka fara badan wa waa mahma ma huwa ismu bitifaqna waa sideedda kale ee soo haray halkaasina taasa nagaga dhamaatay waa qaybta aynu ka qaybinano xagga isminimo iyo xagga xarafnimo markaynu eegno haddaba waxaa jirta xuruuftani macaani bay leeyihin waxay la tahay waqtigaa inagu dheeraanaya haddaynu macaanidaasi sii galgalno insha allahu tacala idinka ayaa soo akhrisan doona idinka ayaa soo akhrisan doona insha allahu tacaala laakiin hal yar haddaynu ku noqonno adaadkan wuxuu nagu yihi sheekhu jasmiye labada ficil dhammaantood waa wada asmaa oo ilaa in iyo idma mooyaane in iyo idma ka jar in iyo idma ka jar sagaal soo hadhay soo maa icraab ahaan marka aynu barananaan doonayna in iyo idmaa de intu waa xarfu shardin baad iska odhanaysa idmaana waa xarfu shardin baad odhanaysa icraab kale kaagama baahna sagaalka kale ee soo haray waa asmaa bu ina yidhi sagaalkaasi shan waa dhuruufo dharafnimaa lagu nasbiya shan waa dhuruufo dharafnimo ayaa lagu nasbiya shanta dhuruufta ma garanaysaan shanta dhuruuftaa mata dharfu zamaan bay tusisaa ayaanana dharfu zamaan bay tusisaa labadaasi dharafnimo dharaf zamaana lagu nasbiyey ayna darfu makaan bay tusisaa anna darfu makaan bay tusisaa xayumaa darfu makaan bay tusisaa saddexdaasina darfu makaannimaa lagu nisbiyey shan mayn ahayn shantaa darafnimaa lagu nisbiyey maxaa soo hadhay afar afartaasi soo hadhay ficilka dambea la eega ficilka dambe hadduu yahay mucaddo haddii uu yahay oo gudbaya kuna dul dhacaya shaygaasi hore mafcuul bay u qaadani haddii aanu mucaddo ahaynna dee mubtadaad ka dhigani waxa hore mubtadaad ka dhigani iminka man yacmal suuan oo kale man yacmal so so kama mid ahayn tusaalayaasheeni ya man yacmal so so tusaalayaasheeni kama mid ahayn mantani waa ismu shardig maxalkay icraab ka taalla dee waa mubtade waa mubtade waa mubtade waayo yacmal waa ficlu shardi dee mafcuulkeyga way haysataa oo suana soo ma suana waka marka khabarkiina halkuu noqonayaa khabarkiina waxa uu noqonayaa jumlada shardiga ayaa fii maxali rafa khabar taalla ficlu shardiga iyo faacilkiisa fii maxali rafa khabar yaala waa qowlka saxiixa qowl kale waxa uu leeyahay maya abarku waa maxay waa jumlada jawaabka qowl kale wuxuu leeyahay maya waa mucan saddexdaa qowl baa ku jira lakin sida saxiixa ah waa ficlu shardiga weeye macaanidoodina waan ka gaabsanay oo idinkaas o iraa arin doona insha allahu tacaala taqsiim labaad aynu qaybino biictibaari itisaali ma wa cadami itisaaliha ma marka ay la xidhiidhsato iyo la xidhiidhsanka ay maa la xidhiidhsato iyo la xidhiidhsani la-aanta ayna maa la xidhiidhsanina markaynu eegnana saddex bay uqaybsamayaan qismun laa yajzimu ilaa muttasilan biha qayb jasminaya ficilka qayb ficilka aan jasminayn ilaa in lala xidhiidhiyo maa mooyaane waa laba waa xayumaa iyo idma xayumaa iyo idma weeyaan iyo wa qismu laa yajzimu ilaa munfasilan biha qayb ficilkaba aan jasminayn ilaa in laga fasliyo mooyaane waa afar waa mataa waxaan ujeedaa waa man iyo ma iyo mahma iyo anna imisa labadaa waaad afartaa waxaad ugeysaa labadii hore sow lix maaha maxaa soo hadhay koob iyo tobankii sow shan may soo hadhin waa qismu yajuusu fiihi almraan qayb labada arrinba ay banaan yihiin in lala xidhiidhiyaana ay banaan tahay inaan lala xidhiidhina ay banaan tahay waa shanta kale ee soo hadhay bayd baynu ku kulmin jirnay ilaa ajrumigii ilaa camriidigii kitaabkana wuu idin qorayaaba ila socda qad lazimat qad lazimat ma xayuma waidma wamtanacad fi man wamahma kadaka fi ana wabaqiha ata wajhani ihbatun waxadfun habata qad lazimat ma ma way laazimtay xayuma fi xayuma xayuma dhexdeeday laazimtay waidma idma dhexdeeday laazimtay labada in la geliyaa waaba waajiba wamtanacat mamnuuc bay noqotay oo wareeb toonaatay maadii fii man man dhexdeeda iyo wamaa dhexdeeda iyo wamahmaa dhexdeeda kadaalika saasoo kale fii anaana way reeb toonaatay anaana lama geliyo soo afar ma wa baaqihaa inta soo hadhay ha ataa waxaa yimide wajhaani laba wej baa yimide baaqihaa ay fii baaqihaa intaa ka soo hadhay lixdan oo shan ah labadii wej baa yimide ihbaatun baa yimide sugitaan la sugo maxay maadi waxadfun goyn waidaa lam yaslux haddii aanu suuban aljawaabu jawaabku an yujcala in la yeelo shartan shardi in laga yeelo wajaba waxa waajibay iqtiraanuhu ay iqtiraanu ljawaabi jawaabka in lala xidhiidhiyo bilfaifa naxwu an yamsaska allahu bikhayrin fahuwa calaa kulli shayin qadiiriya wixii lamid aweeyi intan waa adaatu shardi yamsas waa ficlu shardigii jawaab shardiga muxuu noqday jumla ismiya huwa waa mubtade haye huwa waa maxay waa mubtade qadiruna waa khabarkii calaa kulli shayinna waxaa lagu tacalujinaya qadiir waayo waa sifa mushabaha jumlada ismiyada ay fii maxali jasma jawaabu shardi taala maadaama oo yani jawaabkii uu noqday jumla ismiya maxaa la geliyey fa baa la geliyey in kuntum haddii aad tihiin tuxibuuna allaha allah kuwa jecel fattabicuuni dha nebi allow aniga isoo raaca intu waadaatu shardigii kuntumna waa maxay waa ficlu shardig waa ficil maadi fi maxali jasmi ayuu yaallaa jawaabu shardigi waa fattabicuuni waa jumla alabiya jumla ficliya alabiya wey wamaa yafcalu waxay sameeyaan oo min khayrin khayr ah falan yukfaruuhu laga xoojin maayo o laga xirmaanin maayo kafara laba mafcuul ayaa maanta la qaatiye waayo waxaa la damnisiye macnaha ah tuxramuuhu haddii kale mid keliya un bay ugudubtaaye iminkana muxuu noqday de waa la nafiyey sooma waa jumla ficliya ficilkeegii lala xidhiidhiyey nafyi aan ahayn laa iyo lam w bda w bda h wajaba waxa waajibay iqtiraanu bilfay aw bidaa in lala xidhiidhiyo ayaa waajiba idaadii alfujaa'iyati kadada loo nisbeeyey naxwu wa in tusib haddii ay asiibto huma ayaga sayi'atun xumaanta haddii ay asiibto bima bisababi ma kii sababtiina ay ku dhacda qadamad ay hormarsatay aydiim gacmahoodu idaa hum waaba isla markaaba yaqnatuuna quusanaya waayahay marka intan wuxuu kuu sheegayaa sheekhu jawaabu shardigii waxa waajiba in facla la xidhiidhiyo lix meelood lixda meelood waa maxay jawaabu shardigii haddii uu noqdo jumla ismiya waxa waajiba in fa la geliyo waa tusaalaha aayadda qur-aanka wain yamsaska bikhayrin fahuwa calaa kuli shayin qadiir jawaabu shardiga wuxuu noqday jumla adaatu shardiga uma suubado soo ya ma geli karaan de sooma marka maxaan samaynaynaa waxaan samaynaynaa in fa la geliyo ayaa waajiba in fa la geliyo ayaa waajiba in tajtahid haddii aad dadaashid ha fa anta faa'izun adu waad guulaysanaysaa jawaab shardiga muxuu noqday jumla ismiya oo mubtadiya khabara fa geli waa waajibe ta labaad aljumla alficliya alati ficluhaa alabiy waa jumla ficliya laakin ficilkeegaa ficlu alab in kuntum tuxibuuna allaha fatabicunii jumla ficil meeshii wuu yaalaa laakiin ficilkii muxuu inaga noqday ficil amar maxaa waajib ah, ah. in faal gelye ayaa waajiba in jaa zaydun zayd in jaa zaydun zayd haddii uu yimaado falaa tadribha garaacin hu zayd waa alab waay fi maxali jismaana lo odhanaya ta saddexaad aljumla alficliya alatii ficluhaa maqruunu binaafi gayr laa walam waa jumla ficliya ficilkeediina wuxuu la xidhiidhsaday nafyi aan ahayn laa iyo lam waa tusaalaha musanifku uu yidhi wamaa yafcaluuhu min khayrin falan yugfaruuh iyo in tajtahid haddii aad dadaashid famaa tandam murugoon maysid maxaa lala xidhiidiya ma oo naafiya de sooma laa iyo lam aan ahayn laa iyo lam dee iyagu waxbay jasmin jireen waana soo baranay sooma marka waa labadaa waxaan ahayn wey maxaynu samaynanaa marka maxaynu kuwaa ku samaynanaa dee fa in la geliye ayaa waajiba haddee la geliye nafyi jumladii waa jumla ficiliya ficilkeegina waxaa lala xidhiidiya nafyi aan ahayn laa iyo lam maxaa la samaynayaa waxaa la samaynayaa ma in fa lala geliye ayaa waajiba ta afraad alficliya alati ficluhaa jaamid waa jumla ficliya sheekh muu sheegin ficilkeegina waa jaamid in tajtahid haddii aad dadaashid facasa an tafuuta waxaad mudan tahay inaad guulaysatidba jawaab shardiga muxuu noqday jumla ficliya laakin ficilkeegiibaa jaamid oo casaaya ta shanaad alficliya alati ficluhaa maqruunun biqad waa jumla ficliya ficilkeegina lala xiriiriye qad in yasriq faqad saraqa ahu soo ma waa aayad qur'aan tusaalahan kalena qaado in ijtahada zaydun zayd haddii uu dadaalo he faqad faaza dhab ahaan waa guulaysan maxalu shaahidkeenu waa maxay ficlu shardigii waa ijtahada jawaab shardigii waa maxay ya jawaab shardigii baa qad lala xidhiidhiya soo ma waa qad faaza maxaa waajib ah in qad la geliyo in fa la geliyo ayaa waajib ah ta lixaad waa alficliya alatii ficluhaa maqruunu bixarfi tanfiisin waa jumla ficliya laakin ficilkeegaa lala xidhiidhiyey xarfu tanfiis siin ama sawfa in tajtahid haddii aad dadaashid fasawfa tafuuzu ama fasatafuuzu in shaa allah markaa eeg saufa tafuuzu fa baa la geliyey fasawfa tafuuzu fasatafuuzuna waa siintii sooma ila waa xarfu tanfiise fa baa la geliyey gabay baa lagu nadmiyaa ismiyatun dalabiyatun wabijaamidin wabimaa waqad wabilan wabitanfiisi bay odhan jireen ismiya waa jumladii ismiyad ahayd dalabiya waa dalabiyadii jaamid waa ficil jaamida wabima waa nafyigii ad wabilan wabitaniis mayna basidayn intaasiba waxaa waajiba in loo rabdiyo fa idaa in lagu rabdiyaana way dhacdaa laakin idaadu waxay gaar ku tahay jumla alsmiya ayay gaar ku tahay jumla alsmiya ayaa iyadu ay gaar ku noqonaysaa idaada fujaayada iyadu maca aljumlati ismiya ayay ahaataa oo sheekhu kuma qaynin jumla ismiye dee waa laga fahmaya tusaalaha laga fahmaya tusaalaha laftiisa ayaa laga fahmaya tusaalaha laftiisa ayaa laga fahmaya waayo idaa hum yaqnauun humtan ay gashay waa maay humtan ay gashay waa maxay de waa mubtada soo ma tusaalaha laftiisa ayaa laga fahmayaa idaadu inay gaar ku tahay jumla alsmiya wadakara waxa uu sheegay saaxibulajrumiyati saaxibulajrumiya waxa uu sheegay fi jawaazimi jawaasimta dhexdeeda waxa uu ku sheegay kayfama kayfama ayaa uu ku sheegay naxwu kayfama tafcal wax alla waxa aad samaysa ayaan afcalana samaynaya ah, ama si alla si aad u samaysa ayaan afcalana u samaynaya sidaa waxaan u samaysid umaan aniguna u samaynaya xaal bay tusisa kayfa maadu waxaa loo dejiyey inay xaal tutuso kadibna macna shardi ayaa la daminsiyey waljasmu jasma biha kayfa maada lagu jasmiyaa madhabun waa madhab madhabkaasoo kuufiyun kuufiya walam naqif iskuma anaan taagin bu yihi sheekhu laha kayfa maada calaa shaahidin daliil fii kalaamilcarabi carabta kalaamkeyga in badan baanu ka raarcayno wax shaahido oo daliil u noqdo kama anaan helino waan weynay bu soo maynaan fahmin markaa jasminta lagu jasmiye kayfa ma waa madhabun kufiyna saa u qaado sida awad sheekhna waa ka reebay waqad yujzamu in la jasmiye ayaa la arkaa biidaa idaa in lagu jasmiye ayaa la arkaa fi daruurati shicri daruurati shicri dhexdeed idaa in lagu jasmiye ayaa la arkaa marka waa idaa fi shicri khaas waa kii ajribiguna ka odhan jiray marka idaadu iyadu waxa ay gaar ku tahay daruurati shicrka ayaa ay gaar ku tahay istani waa baxru kamil weeyaan istani ma agnaaka rabuka bilghina waidaa tusibka khasaasatun fatajamali ah, istani isani yeel ma agnaaka rabuka bilghina rabbigaa muddada uu hodanka kaa dhigay ee uu kuu barwaaqeeyey waar barwaaqadu ha kaa muuqato barwaaqadu ha muuqato waidaa tusibka haddii ay kugu dhacdo oo ay ku asiibto khasaasatun macaaluulina ama gaajana fatajamali isqurxi ya yuuna cadowgaa kugu hiirsanine ya saliidayso oo maydhmaydho oo iska iftiin buu kuleeyay yaan lagaa he yaan lagaa dareemi tusibka haddii ay ku asiibto khasaasatun macaaluuli ama gaajana fatajamali isqurxi oo cadowga ha idaadaasi waa maxay ya waa ismu shardin soo ma marka idaadan culimadu waa isku hayaan maxaraf ba madarfu zamaan ba madarfu makaan ba khilaaf baa ka taagan sida asaxaana sheekeenu sida uu tilmaamay wuxu ley sida arjaxi i yani waa ka hore buu leeyahy marka idaadaasi tusibkan waa ficlu shardi kaafku waa mafcuulkiisii khasaasatun waa faacilkii oo muakhara fadu waa raabita ila tajamal waa ficlu dalaba imika umaynu marani de ficlu dalaba in la geliyaa waa waajib tajamal waa ficil amar waana mabniy cala sukuun kasrada waxaa lagu xarkiyey waa ajri kaafiyati shicri faacilkii waa damiir mustatir waa anta tajamali jumladaasa fi maxali jazma jawaab shardi taala ayna maxalu shaahidi waa idaa xayu jazamat fi shicri waa marka eh, idaa oo wax jismisay shicir dhexdiina ku sugan halkaana waxay naga dhamaaday culimay maxay jawaasimtii ayaa halkaana naga dhamaatay wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astafiruka waatuubu ilayk